رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii faxo waxaan ku dhex jirnay in ilaahay subxaana wa tacaala loo hogaansanaado towxiidka qaalis looga dhigo shirkiga iyo waxyaabaha ka mid ahna aad iyo aad looga ilaaliyo baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey ayuu baab u yahay baabu qowli illaahi ilaahay qowlkiisii tacaalaa ee sarreeyey baabkiisii waaye uu yidhi ayushrikuuna ma waxay la wadaajinayaan ilaahay cibaadada maa la yakhluqu shay-an waxaan waxba abuuri karin wahum yukhnaquuna ayagaaba la abuurayba ayagaa la qalqay oo wix ayaga wax abuuri karin oo ayaga laftigooda la qalqay miyay ilaahay u shariik yeelayaan walaa yastatiicuuna aanana awood lahayn lahum ayaga nasran gargaar walaa yastatiicuuna aanana u awoodi karin lahum ayaga nasar wax nasri iyo gargaar oo ay siin karaanna aysan jirin walaa anfusu walaa anfusahum nafafyaalkoodana yansuruuna aanan u gargaari karin waxaad ku gargaari karin iska daa cid kale inay gargaaraan nafci iyo waxtar ay siiyaane xataa naftuwaaday nasri siiyaan kuwaa miyay ilaahay la caabudayaan subxaana wa tacaala kuwaa miyay ilaahay cibaadada ula wadaajinayaan subxaana wa tacaala idan wax daciif ohoon tabar lahayn waxna aan awoodi karin inaad caabuddo waa wax foolxumo kugu ah iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi waaladiina kuwa tadacuuna aad caabudaysaan min duunihi alla sukadiisa maa yamlikuuna ma idin awoodi karaan min qimiirin qitimiir wax la mid ah qitimiir ay idiin awoodi karaan marka wax yar oo ay idiin anfici karaan ma jiro wax ay idiin hanan karaan ma laha sidaa darteed qidmiirku waxaa loola jeedaa timirta jeex yar ama liilin yar oo ah oo markaa ku dhex taalo gudaha timirta lafta uga taala min qidmiirin laa yamlikuuna min qidmiirin qidmiirna markaa idiinma hanan karaan oo waxay idiin awoodi karaan markaa ma jiro waxaa yar haddaysan awoodi karin wax weynna iska badaaba wax weynna markaa iska daa in tadacuuhum haddaad caabudaan ood u dhawaaqdaan ood u qayladhaansataan laa yasmacuu ducaa'akum diina maqli maayaan ileen waa dhagxaan iyo qoryo waxaad caabudaysaan waa waxaan mataqaanaa caqli lahayn waa waxaan wax arkay xataa haddii qubuuraha loo baxo oo dul istaagtaan oo caawoo dhan aad baridaan ood ilmo iyo caafimaad weydiisataan in tadacuuhum laa yasmacuu ducaa'akum ducadiinna maqli maayaan walow samicuu haddii la qadaro xataa inay idin maqlaanna ma istajaabuu lakum idinma ajiibi karaan xataa hadday dhacda inay idin maqlaan idinma ajiibayaan wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakfuruuna waxay ku kufrinayaan oo ay ku kufrinayaanay inkirayaan oo ay beeninayaan waaye bishirkikum shirkiyiina shirkigii iyo wadaaggii aad ilaahay cibaadadiisa wax la wadaajin jirteen way idinku inkirayaan walaa yunabbi'uka mana kuu warami maaya midlu khabiirin khabiir oo kale ilaaha khabiirkaasuu kugu warramoo xaqiiqda uu kuugu sheego qof saasoo kale ah kuugu warramaya oo xaqiiqkaagala hadlaaya oo xaqiiqkuu sheegaya ma jira buu ilaa leeya subxaana wa tacaala xataa hadday dhacdo inay idin maqlaan ma stajaabuu lakum ma idin ajiibin yowma alqiyaamati taruunkikum walaa yunabi'u sidii uu kuugu waramo xaqiiqda uu kuugu sheego qof saasoo kale kuugu warami karaa ma jira buu ilaah subxaana wa tacaala wafi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaa can anasin radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi shuja annabiyu nebigaa la bakray sala allahu calayhi wasalam yowma uxudin maalintii dagaalkii uxud ayaa nebiga dhaawac daqar ah gaaray fa qaala markaasuu yidhi kayfa yuflixu say u liibaanayaan qowmun qoom oo shajuu daqray nabiyahum nebigooda fanasalad waxaa soo degtay laysa laka min almri shay-un amarka xaggiisa shay kaagama sugnaanin rasuulkii ilaahayo allah haddii uu doono wuu cadaabanayaa haddii uu doonana wuu u raxmanayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay buu ugu gargaarayaa oo ay liibaanayaan qoom nebigoodii daqray ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam weli waxaa la tilmaamaa maalintii nebiga wejigiisaa la daqray dhiiggii wuxuu gudagalay inuu weji giisa ku qubanayo isagana uu dhiigga ka masaxayo asagoo dhahaya kayfa yuflix say u liibaanayaan qoom nebigooda wejigiisii cilaamay dhiigna ku cilaamay asagana uu ugu wacahaya rabbigood kadib bay aayaddu soo degtay laysa laka min alamri shay-un amarka shay kaaga sugnaaday ma jira xaggiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu na waa ciqaabaya waa ka towba aqbalaya asagoo xaaladaa sameeyey ayaa haddana ilaahay hanuun la dooni karaa hadduu doona waa u ciqaabayaa arrinta saa darteed baa aayadda xaaladdaa kusoo degtayo rasuulku wuxuu yidhi iska soco adiga ayaa lagu yidhi xaqa iyo diinbaahinta ha joojinin haddii dhiigaaga la qubo iyo haddii dhib kale lagu gaarsiiyo ajiraad agtiisa ku leedahay waa kow ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa garanaya sida uu ugu talagalaye rasuulkii allow ku soco wa waxaa ku sugnaa can ibni cumara annahu ibnu cumar wa fii saxiixu lbukhaariye cumar annahu samica inuu maqlay ibnu cumar dheh annahu samica inuu maqlay rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya idaa rafaca ra'sahu madaxiisa haddii uu kor uga soo qaada min arukuuci rukda fi rakcati lakhiirati min fajari salaada fajarka ah wuxuu dhihi jiray nebiga allaahuma alcan ilaahayow nacalada korka ka saar oo naxariista ka fogay fulaanan iyo wa fulaanan hebel iyo hebel iyo hebel bacdamaa yaquulu markuu yidhi kadib samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu faanzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey salaka min alamri shay-un amarka xaggiisa shay kaagama sugnaan rasuulkii allo hadduu doono ilaahay waa cadaaba hadduu doono waa u naxariisanaya subxaana wa tacaala marka xaqa gaarsii diinta eh, gaarsii wax alla wixii khayr iyo wanaaga u sheeg waxay shar iyo wanaag ku gaarayaan uud u tilmaan xataa haddii dhib lagu gaarsiiyey dhiigaagii la qubay rasuulkai alloo wadiifada dacwada ha joojinin ha joojinin ayaa markaa lagu yidhi wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd yadacuu wau habaaray nebiga calaa safwaan ibni umayata wa suhayl ibna camr walxa bni hishaam fa anzalad markaasaa waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay-un amarka xaggiisa shay kaaga sugnaaday ma jiro iyo lacnada dusha ka saar hebel iyo hebel waa safwaan ibnu umay suhayl ibnu camr xaaris ibn markaa lamid ah rasuulku wuu habaaray yadcuu calaa safwaan ibni umayata wa suhayl ibni camr waalxaaris ibni hishaam fanalaka min alamri shay-un amarka xaggiisa wax kaagama sugnaanin ayaa markaa rasuulka lagu soo dejiyey taasaa markaa kusoo degtay dushiisii xaqa iyo dacwada iyo diinka wado hana markaa joojinin markaa rasuulka lagu soo dejiyey wafiihi waxaa ku sugnaa oo kale wa saxiix albukhaariyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaama rasuulu ullahi rasuulkii allaa istaagay calayhi wasalam xiina anzala allahu markuu ilaahay soo dejiyey ee ilaahay ku soo dejiyey calayhi rasuulka korkiisa xiina unzila allahu calayhi waktigii ilaahay korkiisa uu ku soo dejiyey wa andir udig cashiirataka cashiiradaadii tolkaagii qaraabadaada alaqrabiina kuwa ugu dhowdhow ayaddaa markiisay qaala wuxuu dhahay nebiga ya macshara quraysh qoraysh macsharteediiye qorayshtii kulantayay awmatan naxwaha ama hadal u dhigma hadal saasoo kale u dhigma ayuu yidhi ishtaruu iibsada fusakum nafafyaalkiina laa uqni deeqi maayo cankum xaggiina min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an wax aan idinkaga tari karaa ma jireen ilaahay xaggiisa waxba ma idinkaga qaban karo naftiina alla ka iibsada diinta alla ku dhaqma khayrka iyo wanaagga ku socda ishtaruu anfusakum nafafyaalkiina gata oo ka iibsa iibsada laa ugnii ma tari kari mana deeqi kari cankum xaggiina min allaahi alla xaggiisa shay-an waxbee yaa cabbaas cabbaasow yaa cabbaas ibni cabdilmuqalib cabbaaskii ina cabdilmutallib ahaayow waa adeerkiisa laa uqhnii ma koodi kari ma kaaga deeqi kari canka xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba adeer ilaahay xaggiisa wax aan kaaga qaban karo baa safiyadii cammata rasuulillaahi rasuulka alle eedadiis ahayday sal allahu calayhi wasalam laa ognii adiguna deeqi kari maayo cankii xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba eedda ani waxba ma kuu qaban karo wiilan eedda u ahaa baa nebi ahaa saasaan ku moodaa aakhiro ilaahay ka cabsan maayo jannada dooqeygay noqonaysaa bacdamaa wiilkayga nebi ahaa ma jirta qiyaamo eedda wax ma kuu qaban karo eedda wax ma kuu anfici karo eedda wax ma kuu tari kari ee ogow yaa faadimatu binta muxammadin faadimo oo ina muxammed ahayday saliinii i weydiiso min maalii xoolahayga maa shi'ti wixii aad doonta maandhay laa ugnii ma sadeeqi kari cankaaga faadimay min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba faaduma ilaahay agtiisa wax ma kaaga tari kari aabbahaabaan ahay aan ogahay aabbahaa waa nebi moxamed oo ilaahay soo dirsaday subxaana wa tacaala iyadoo intaasoo dhan ay jirta faadumo ilaahay agtiisa wax aan kaaga tari karaa ma jiro waxna ma kuu qaban karo rabbigaa ka xisho buu ula jeedaa diinta alla ku dhaqan taasaa wax qabanaysa amarka ilaahay ha dhinac marin taasaa wax kuu taraysa rabbigaa ha caasin taasaa wax kuu taraysa faadimay ogow buu yidhi yaa faadimatu faadumoy oo binta muxammadin badiisa ahayd ninkii nebiga uu ugu jeclaa ilaahay uu ugu jeclaa khalqigiisa ee uu doortay waa nebi muxamed jirkiisay ka soo go'day waa cad ka mid ah haddana wuxuu tilmaamayaa qiyaamaha waxay ayadu qabsata maahine wax kale inuusan anficin waxay ayadu diin ahaan ugu dhaqanta maahe wax kale inuusan anficin markuuse baa leeyahay wuxuu tilmaamayaa oo meesha ka nuux asagoo u jeeda in hortiisa lagu ciqaaday xaladaasuu u tilmaamaya muxuu yidhi nebiga yaa faadimatu faadimey binta muxamadin muxamadii uu dhalay saliinii iweydiiso waxaad i warsataa min maalii maa shi'ti xoolahayga waxaad ka doonto waxaan kari karaan ku siin waxaan awoodi karaan kuu qaban janno oo la gala awood looma laha ilaa inuu ilaahay qofka geliyo maahane gabadhayday ogow laa ugnii canki inaanan diiqi karin tari karin xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam